dheeradhulkayaga fiican oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii galab wanaagsan goortaan gacalka maqlaayow galab wanaagsan gabdhigan ku noolo wanaagsan marka barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore kelkeligaiyo lamaanaha kaftanka iyo sheekadu kaa marna barnaamijka galabta waa salmo iyo bootaan ee u diyaar garooba dhagaysiga barnaamijka galab wanaagsan talado arbaciyo khamiis todobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo tacliinta cilmiga ka baro barnaamij kastoo tabday kulmiye ku tabinaya salma galab wanaagsan galab la mid ah bootaano aad saaxiibada barnaamijkan waxaan leenahay iyagana galab wanaagsan sabdi wanaagsan sabdi wanaagsan aad iyo aad maalin waxbarasho iyo shaqo loo kala dareero waa moogtaha aada u weyn aad aad dadka markii waxbarashada la aadayo sibtiga ku darsan jiray jimcadiima ku jirta adiga ha in badan hadda waa ilaaba mhm, aada u weyn marka su-aal baa ku weydiinayaa mm, jumcaha uh-huh. macnaha sabtidaan dhaho uh-huh. maalinta sabtida oo kale uh-huh. dadka jecel maa ku jirta mise dadka necab <laughs> jimcaha guri la joogaa mogtaha mm-hmm. guri jooga isku fiicneen marka Ah, saasaaraan marka oo sibtiida ah, ugu heestaaba maalinka jimcaha maalinka mm, jimcaha igu dheeraato mm-hmm. waaaso gudubtaciyow dadkan waxay jecel yihiin inay jimcada u dheeraato ku dheeraata arabtaa leedahay waayahay <laughs> ah, salmoyaala waa barnaamijka galab wanaagsan waxaan ku dahfuranaa mid kamida kaalimaha sugaanta haddama adigaa soo qabanaya masaaniga adaa kuu daaya galabta waayahay waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku wada dalluuqeeyaan cumar xasan rooraaye iyo khatra daahir cige oo la yidhaahdo kaalay kaalay dhegeysa haboon saaxiibayaal cara

ajo kaama dhoobayn igadh kaama gaagixin kaamana agtegayo anigu anigu adigaan ku jecele kaalay kaalay kaalay adhaxday uqaad kaalay kaalay kaalay adhaxday uqaad ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex ma og ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex tahay ammaaniyo weligooda baalmale anna kama sugaaye haddaad doonta ololo ma og tahay ammaaniyo weligooda baalmale anna kama sugaaye haddaad doonta ololo

kaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan ragna lama aftuuge anigu anigu adigoon ku necebe kaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan ragna lama aftuuge anigu anigu adigaan ku orod orod orod aragaaga qari orod orod orod aragaaga qari adiga

kamana abtegayo anigu anigu adigaan ku jecele adjo kaama dhoobayn dhigaadh kaama gaagixin kamana abtegayo anigu anigu adigaan ku jecele ma og tahay afeefiyo inadkaysa wacayo aan kuodhan lahaajo tahay abeetiyo inadkaysi waayo ankuura lahaajo ma og tahay uldhebiyo noqon lahaydudu kuma karay iska kaylowo lahay oldhebiyo haddaad noqon lahayd udug kuma eegi karayey iska kaylow waxba iibaydibine uba uba uba tay jacaylko meelaha ka oy oy ilmadaygarta ilmada igadaikaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan agna lama fuubi anigu anigu adigaan ku necebi kaalay kuma odhan ilbaxuna ma asidan ragna lama afduubi anigu anigu adigoonku necabi orod orod orod aragaaga iga qarin orod orod orod aragaaga iga qarin waxbaa ka dhaceen kaamana ag tagayo anigu adigaan ku jeclahay kaale araxda igu qaad erayo midba midka kale ka daranyahay sida raajixa waa yani qofka markuu qof jecelyahay uhm. bawaasaas kama ag inuu ka ag dhawaado jecelyahay uhm. laakiin cumar xasan rooraaye khadradaa hir aad ugu adkeenaya markaan waa laisku adkeynayaa miyaa macnaha socda haa ileyn ma marka hore qofka intaad how usoo bandhigato uu mhm. hawshii sida aad rabti kuula fahmi waaye aada u weyn dee haddee isna maalinka dankaas soo yeesho adna mhm. lama fahmi aad iyo aad <laughs> Eh, ilain waxaa ladhaha soomaali hore waxudhaha mataqaanaa mhm. hadda anaa kaa fiican galabta anoon isticmaaneyn haysoday aanay cafinta wax ku dheereeya aad weyn waa cafin lahaa qofkaas qofkaas ku cafin aarsasho dhamaba aqaanibo maba taqaanidba mhm. qishkaas waa haysanaa aniga iyo dhegeystayaashaba eh, eh, dadka soomaali hore waxay dhaha mataqaanaa waaba jeclahaba aniga qofka maaragtaa eh, mm. hadda kahor wax ii diiday oo kale ama wax isku khilaafna oo kale mm-hmm. inuu dib isoo raadiyo maaragta mm, may macnaha mm-hmm. waxaan ka wadaa mm-hmm. oo xaggayga baay ga soo qabato qofkaas waaba jeclaaba si aan u awaalmarinayn qofka kale wax u siinayn ayaa siinayaa soomaali <laughs> <laughs> eh, hore wxuu dhahdaa saxan saxan ku gud saanna saxan ku gud eh, hadiiba qofka oo maalinkaa u baahneyd uu kugu adkeeyo inta badan waa laga aarsadaa qofkaas shaqaasna looga dhigaa maalintiisa hataa marka ku laabananawaa tahay cabdulaahiyo markaan waxaa soo qabanayaa waxaa soo qabanayaa dhaantoaad u mm-hmm. weyn dhegeystayaasha waxaa laga inay heesaha ku daaleen mm-hmm. marka waxaa waaya madaxa la ruuxayaa waxaan soo qabanayaa dhaanto ay ku wada luqeeyaan mm-hmm. cabdiweli xasan dhuux iyo ubax darajo

kaab labaad maanka iga xadood gowjadii caashaqaana ii muquurisay maalintii aan ku helay sawma mooraal xumameeshaan maraabo waadka soo muuqata masarayda dhamba adbeen kuma weelisa minto dhuubo walee macna kuma fadhidi dhiraab qurux meydhantiyo sawir maykaabla oon iguma weelisay iguma weelisaya muuqan maadlahe dhegaysantiyo sawir maykaabla oo niigumaa weerisay niigumaa weerisaya muuqanuun maadlahay wadlaan rabay yaakhay midaabkan baas yaakhay midaabkan baas meela kaleelaaysudiy maryaxaad qabtaba midna adoon lahayn war maxaadii lahayd malqabin baan oo shirkadan maamula midab soomaali iyo aanu marin dhalaal unad laan rabay yaakhay midabkan baas yaakhay midabkan shirkadan maamula dhaaf qurux meydhantiyo sawir maykaabla uun iigumaa weelisaaye muuqanuun maadlahe iyo mahan bilan mugdi ruuxii gudaa inuu moolweyn ku dhaco waa macquul imiyaad horta taa muugan tahay bilaab qurux maydhantiyo sawir maykaabla'uun iigumaa weelisaaye muuqanuun maadlahe iyo mahan bilal mugdi ruuxii gudaa waa macquul imiyaad horta taa muugan tahay aad iyo aad darajo iyo sidoo kale cabdiweli xasan dhul waashaan waxba lisu mareebane aada ugu weyn waa liskarabaashay midabkan baas <laughs> madaha meegabay usoo marsatay meelal kalele aad marka waxaa waaye mm, mobeelkaad wadata mm-hmm. yan maryahaad qabto mm-hmm. adoon lahayn maxaad ii tiri yani shirkadaa maamulaayeelaha in isla aamaha hadi jiro in been lagu xada ma ahani shukaansiga ma soconay midabkan anoo diidan idin kale iskugaa qorxinoonaaye <laughs> Eh, haddaan anaga been sheegayno idinkana wejiga beenka sheegaysin miyaa noo soo bedelinaysa aad iyo eh, daraasad faniho ayaan dhigta waxaa arkayay oo dad ay eh, iska sameeyeen oo dhahayso haddii make upka laga saari lahaa dunida dumar badana la aqoonweyn lahaa ama waxaa lahay caruur badan waxay aqoon weyn lahaayeen hooyoood maadaama meegabka markuu qofku marsadan oo si kale ka dhigo markuu mhm. iska dhaqana si kale ka dhigo laba qofood oo noqonaya macnaha mhm, laba qof kale mhm. noqonaa marka midabkan baas meelo kale la aad u dhahay iyaduna waxay tiri niyow aniga waxay gu shukaansan shirkadaan leeyahay adoo la watay hadda <laughs> faarax baastayaasha waa lagu yaqaanaa in been ay sheegaan waxayba dhahaan waxayba dhahaan mataqaanaa mm runta yani been kusoo xaragelay runta ku dhaq mhm, laakiin ta sax waay ma <laughs> sax waa saad samaysaan laakiinhadda <laughs> mhm. eh, waxaa fiicnaa laheeda wejiga dhabta inaad na tuustaan markaad mhm. yani shukaasi waxaas noola imaanaysaan haleed ka helo inaad runta aqbashaan marka hore ku fogaameynayay faarax laga baasto hadda tiraada ma ku qanacsan waa <laughs> ku qanacsana galabta Eh, kaalimaha sugaantaan ku laabanaynaayee mar kale waxaan soo qabanayaa saaxiibadana aan sii daynaynaa heesuu ku luuqeeyo axmed mooga liibaan oo la yidhaahdo miyaan xalay jiifsaday miyaan xalay jiifsaday mhm. axmed mooga wuxuu ka mid yahay dadka mhm. hesiis aad loo dhisto asaga wuu dhintay laakiinse ilaa u naxariisto macnaha laakiin fankiya wilnool nool aada weyn waayahay dhegeysa haboon saaxiibayaa life. jiiqsada jiqjiiqada

miyaan xalay ta jiifsan jirjirkaba jabiisa silaad adag intuu jaanta ku hogayn adna kuraajicin jirkaygiisu keengeli waxay tanaana joogtaa ama hadal ku jaran yahay ah, mm, jiifsada jirjirkaba mhm, miyaan dhigi riyaadigu joogtemiyaan xalay jiibsaday axmed moogaleywuxuu ah, leeyahay markaan ku jaleeco ama aan ku fiiriyaba xanuunka jaceylkaan dareema ma jiifan karaba maba jiifasha ma jirtaba Ehm, waxaa laga yaabaa markaad barkinta madax dhulka sii dhegeysid baynu kugu soo dhaco qofkii mm-hmm. hadda weligaa marka sidoo mm-hmm. kale makuu dhacdaday aniga mm-hmm. an abaa jaceelka ahe waxaasoo soo dhameeyey cabdullah beenaash waxaas <laughs> been habeenyihiin ada habeen jibsanana ma jirta umaleynaa ehm, jacaylka horta wuxuu ka mid yahay dhaawacyada aan muuqan qofka dhiigaan ka socon maahane qofkii jacayl ku dhaco wuxuu sheegta wuu qabaa tan jirkaa dhaanto marka ehm, oo yani damqashadii jaceylka ayuu dareemayaa qof kastoo jaceyl dareemaya kole jaceylkiis ilaa u sahlaalayaadyaaadyalasku <laughs> adkeen annaguna amiinaan leenahay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka galab wanaagsanna waa isla soo gaarnay salmayn saaxiibada barnaamijka galab maxaa leedahay leeyahay galab wanaagsan gabagabada saaxiibada haalaaba ha tagnaa mid kamid kaalimaha sugaanta aadoo weyn cabdulaahiw waxaan soo qabanayaa hees ka mid ah heesihii hore heeskan waxaa la dhahaa dhoof caashiq waxaa ku luqeynaya maxamed axmed kuluc iyo weliba xaliima qadiif magool labada bilaa u naxariisto marka heestaas ayaa guud ahaana barnaamijkeenii galab wanaagsan u dambeysay barnaamijkan kiisa xiga waa aniga iyo bootaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo jacayl kani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaansaday jacayl kani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqdee jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqdee bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya camal baan dhitaysane dhdhdhdhdhoof nooli kulantee hadhan taalin cashaqa soo iigu soo noqo soo noqo dhantaalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo dambaalwadaha beerka oo sidan dhaxal u yeesho amba dhiigu kama fulo dhambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho aydexdegay ma guure waxaan duuni ka cona noqon daqsa waaanu soo noqon takotaako dhararti dallaalimo dhaqaaq toobiyaqaad dhulku taakotaako dhararti dallaalimo malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay soo dhaweeye malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuwa soo dhaweeye gaadiidkana midandhicin gaadidkana midandhicin dhehliyayni siira dhaqsa meel walbowtaga dhehliyayni siiraac dhaqsa meel walbowtaga dhoobnoole kulantee hadhantaalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo maantee hadhan taalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo jacayl aan dhamaanin jacayl aani dhaafeen duxiyo wadnahaga buuxiyo wadnaha galay